بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما qال الإmام أبوالإسحاq البيrي رحimه الله تعالى وqل yا ناaصحي bl أnta أولى binusxika lificlika low lificlika qad nadarta waa qool halkan wuxuu ka bilaabaya musanifka markuu muddo soo waday naseexadii uu u naseexinayey ardaygii abaabakrin ahaa iyo naseexadaasoo guud oo nagoo dhanba noo aheyd laba qodobna uu xoogga saaray qodob ah in wax la barto oo cilmiga iyo barashada aada loogu dadaalo iyo qodob ah adduunyada iyo qiimaha ay leedahay iyo inaynan ahayn wax wakti badan lagu bixiyo o aakhare lagu iloobo labadaasuu xoogga soo saaray musanifka raximah allahu tacaala aلzuhdu fi اdunya wاtargiib fi dalab اlcilmi adduunyada in laga zaahido oo aakharo aada iyo aada loogu dadaalo daaru laakhira iyo in cilmiga la barto labadaasuu xoogga soo saaray aada iyo aadna ugu celceliyay oo naseexo aad iyo aada u qiimo badan ayay ahayd oo waafaqsan cala alkitaabi wasunna kitaabka qur-aanka iyo sunnada iyo manhajkii salafka waafaqsan intaa kadib buu marka musanifka wuxuu galay ilan dad buu wacdinayey oo u nasiixinayey oo waaninayey oo u aada iyo aada ula hadlayay dhaliishooda iyo naqsigooda iyo dacfigooda una ishaarayay oo inay dadaalaan buu aada iyo aada ugu baraarujinayay markaasuu musanifku wuxuu isku gediyey ardaygiibu wuxuu ku yiri ku leeyahay war maad hadashid adigu maan ku ceydhinayaayo ku canaananayaaye dhaliishan annagaba inaan leenahay oo annagaba aan dhaliil leenahay iyo dembi maad ka hadashid ood ka jawaabtid oo adigaba sidaas saasaa tahay annaga ceeb taanadii markaan kula hadleyno taanadii maad aragtid oo nagula hadashid noo canaanatid ceeb badan baan leenahay marka qofka waxay tusaysaa tawaaduciisa iyo inuuna ola jeedin canaanta iyo waanada iyo naseexada qof ku lafagaaroo wax ku yaal oo ma jeedo ee waxaa weeyaan uun inuu qofkaa wax u taro oo u naseexeeya may ka tahay isla markaas asaguna waa ogyahay qadru nafsihi naftiisa iyo qadarkeeda iyo qiimaheeda iyo meeshii taaganta wuu garanayaa naseexadaasna asagana awlo u yahay in loo naseexeeyo wax loo sheegoo la waaniyo laakiin kama dhigna qofka qof u naseexinayo inuu naasixu ka fadli badan yahay mansuuxa loo naseexinayo inay isku garab dhacaan oo isku mid yihiin waa dhici kartaa bal ee qof mafduul ah ayaa wuxuu wax u sheegi karaa qof faadil ah qofka kaluu waanin karaa wax u sheegi karaa shuruudu lmri bilmacruufi wanahyi nahyi can ilmunkarna kamid ma aha in qofka aamirkee wax amrayo isagow ilaa wa ilaa waxa uu amrayo inuu ku camal falo haddii kale waxba uunan sheegi karin saxiix qofka waxa uu dadka u sheegayo alawlaa inuu asaga ku baraarugo oo asaga ku waana qaato oo asaga ku wacdoomo saasaa awlaah laakiin shardi oo maaha dadka inaad u sheegto in adiga aad adwaanadii qaadan weydo ama aad qaadato shardi oo maaha waa laba shay inaad dadka fartood wax u sheegto waxaad sheegaysana ku dhaqanta labay ahayd in marka laga aamuso wax sheegidii sababtuna ay tahay anigaaban ku dhaqmaynin laba dembi baa qofka soo gaarhaysa asagoo ka tegay amru bilmacruuf wa can munkar iyo asaga oon ku camal falaynin dadka wixii la farayay iyo wixii wanaag ahay dadka la faraya ku camalfalayn laba dembi buu yeelanayaa <coughs> akhafu dararayn marka qofka waa inuu wax sheego loo naseexeeyo isagana uu naseexeeyo waay marka wuxuu leeyahay musanifka raximah llah waqul waxaad tiraahdaa yaa naasixi qul yaa abaa bakrin abubakr nin la yihahdo ku halqabsanayo abu bakar waxaad tidhaahdaa yaa naasixii midka ii naseexinayow bal iska dhaaf aniga ee anta adiga awlaa mudan oo mudnaasho badan binusxi naseexada adaa u owleysan oo iga mudan low lificlika haddaad ficilkaada qad nadarta fiirin laheyd waxaad samaynaysa haddaad arki laheyd naseexadaana ay leedahay adaa iga mudnaa inaad qaadato ku dhaqanto maxaa yeelay laa tanha can khuluqin wa taatiya mithlahu caarun calayka idaa facalta cadiim intaad wax reebto wixii aad reebeysay ka tegin aad samaynin intaad wax dadka amarto waxaad amreysay adigu haka tegin ceeb bay kuu taha arrinta iyada ilahina wuxuu lehy ataamuruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun miyiina caqli lahayn waa wax lala yaabay lene oo waxaan hadduu wanaag yahay adiga maad samaysid hadduu xumaan yahay adiga maad ka tegtid marka waxaad tirahdaa saa idheh buu leeyahy waana miduu ka afeeftay nabiyullaahi shucayb ee uu yidhi wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu ma jecli buu leeyahay inaan inii dabamaro waxaan inaga reebayo waxaan inaga reebayo hora sameyn le inaan inii dabamaro inii khilaafo inuu khilaafo inii gadaal maro ma jecli buu leeyahay waa la dhaleeciyay arrintaa ilena dhaleeco weyn wey marka masaa idhahdid buu le wuu laqinaya adiga masaa idhahdid wakii kii nabiga sala allahu aleyh wasalam lahaa markuu saxaabada la hadlaayo gaar ahaan reer ansaareed sanadkii sideedaad markii qaniimadii faraha badneed hawaasi laga soo qaatay oo nabigu meeshii jiciraan la dhihi jiray uu ku qeybiyey nimankii maka laga soo qaqabtay ee musalimatulfatxi la dhihi jiray ee dulaqad ahaa ee qariibulcahdi fi lislaam ahaa iyo niman reer baadiye oo baadiye ka imaaday oo acraabu lbawaadi ahaay oo raggi odayaasha u ahaa qabaa'ilka ahaa aqrac iyo bayeene iyo ay kamid ahaayeen markuu geeli nabiga boqol boqol siiyey oo carigii siiyey oo lacagtii farqaha uga buuxiyey ayay nimankii ansaariyada waxay dhaheen annaga oo intaa soo dagaalamaynay oo diinta difaacaynay oo garab u ahayn oo shalayto nimankii aan maka ka qabanay gacmaha aan kusoo dhignay ee seeftaanadii dhiigooda ay ka qurqurayso ee annaga xoog kusoo qabanay ayuu xooli ka dharjinaya annagana waana waa naga tegaya qaniimo nama siinayo qaar dhalinyarada kamid a ah waxaa ku hadlay warkii baa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa kii iskuu keenay meel ee yiri ansaari soo nima imaan idinkoo baadi ah oo gaalo ah ilaahay sababtayso inaguma hanuunin idinkoo caalo oo timir aad sataan sanadkii mar idin goda mooyee waxba haysan soo nima ilahay darabteed qani inagama dhigin idinka oo baadi oo dulaala ah, soo hadaakum allahu bi ha idinkoo yar wax badan buu nabiga alay slam xasuusiyey markaasay aamuseen bale waxay lahaayeen allahu warasuulu aman ilahay rasuulkiisaa gallad ku leh waxaasoo dhan waan ognahay waa gallad xag alle iyo xagga rasuul ka timid ah, way u qiraayeen markaasuu nabigu alay salam wuxuu yihi oo idinka maad jawaabtaan oo dhahdaan adigaba adigoo lagu soo fiijiyo maka lagaa soo eriyo muhaajir oo dabada gaaladii ay muslimiintii adigaba ayna soo fiijiyeen oo daba socdaan iyo ayna soo dunnay oo xoolaha anagii iyo naftaanadii iyo maalkaan u garab istaagnay maasaa dhahdaan way diideen inay arrinkaa ku hadlaan way diideen way ka xishoodeen waxay dhahe annago allah wa rasuula aman waxaa anaga galladhan waxaa ka gallad badan ilahiy rasuulkiisa si oo kaleu marka musanifka ka hadlaya wuxuu leya war intaasaan kusoo canaananayo kusoo waaninaye adigu maadahdo sheekho adigu sasmarit oo adigu sasamatid o adigu sasamatid maydhahed markaasu wuxuu bilaabay naseexa uu sheekhu naseexeynayo linafsihi calaa carabkiis isaga calaa lisaani maada calaa lisaani abibakar oo calaa xikaayat can abibakar abubakar isagoo ka sheekeynayo oo afkiisa ku hadlaya ayuu sheekhu marka naftiisa u naseexinaya hadda hadalka waxaa bilowday sheekhi oo iswacdinaya oo iscanaananaya iskana dhigaya abubakar ah, oo hadlaya a taana waa mid kale wey marka labada dhinac baa ka socota nasiixada wey waqol waxaa tirahda yaa naasixi ka ii naseexinayow bal anta adiga awlaa iga mudan binusxika naseexadan aad igu daldalaysad ii naseexinayso low lificlika haddaad dhaqankaada iyo ficilkaada qad nadarta aad dib u fiiriso adaaba iga mudan tuqaticunii waxaad igu googoynaysaa cala tafriiti tafriid iyo gaabin aan gaabiyey ayaad igu calaalanaysaa ilaa igu jarjartay canaantaadii tuqaticunii naseexadaadii baad igu googoysay cala tafriidi baad igu canaananaysaa inaan gaabiyey lowman tuqaticunii lowman canaad igu canaan ayaad igu jarjaraysaa cala tafriidi baad igu canaananaysaa inaan gaabiyey oon muqasir gaabiyey aan ahay ayaad saas igu waday baad igu jarjartay ah. wa bitafriidi gaabintaas dahraka wa bitafriidi gaabin baadna qad qadacta ku dhamaysatay ood ku goysay dahraka zamankaada oo dhan ba adiguna gaabin baad zamanka oo dhanba ku dhamaysatay oo ku jarjartay oo ku goysay ana wuxuu leeyahay canaan iyo gaabin iyo taqsiir baad mar walbaba igu canaananaysaayo aada igu igu dhamaysay wa bitafriidi gaabin aad adiguba gaabisay yaa dahraka sanadkaadoo dhan ba qad ku jartay wa fii siqari <clears throat> fii sigari aniga yaraantayda lala qabo ayaa tukhawifunii iyo cabsi gelinaysaa almanaayaa geeri baad igu cabsi gelinaysaa anoo yar oo dhalinyaraba ah yaad geeri igu cabsi gelin oo waad dhibanaysaa iyo waliyaa shir igu haysaa wamaa tadri ma ogid bixaalika adiga xaalkaada ma ogid xaysu shikta inaad duqowday ah, xaalkaada lama ogid xayu meeshii shikta duqowd adigaba inaad duqowday xaalkaada adoo duqoobay xaalkaada ma ogid xayu shikta adoo duqoobay xaalkaada lama socotid oo umadii umad u hagaagsanid oo fii sikarii aniga oo yar ninka qofka yar iyo qofka weyn inkastoo geerida loo siman yahay haddana qofka weyn wax usii dhiman ma male de waa la ogyahay mar walba dadka waaweyn ba hor dhimanayo oo in yar yar ha ku dhex jiraano ha ku dhex jiraano a ah, laakiin jiilan jiil walbaba jiilka ka horeeya yaa zuulaya qarniga hore iyo qarniga kala kudab soconay <clears throat> saa wey marka cala alafraad laga hadlayo shaksi shaksi de qof walbaba geeridiisii war looma hayo dhalinyarana waa dhimataa dad waaweyna waa dhintaa laakin dadka baxa waa kuwama dadka waaweyn wey ee zuulaa baaba-ah dadka yar baa yaa soo baxa soo noqonaya marka adigay ahayd marka inaad yaraantaadii duqnimadaadi aada fiiriso ee ahayn inaga aniga oo dhalinyaro ah inaad culaysi saarto tiraahdo wari maad dadaashido geeri ka baqdido adiga maad ka baqdid marka sheekhaasa marka saa isku isku naseexinay hadda saas wey waxayna tusaysaa qofku inuu naftiisa mar walbaba uu gaabinteeda fiiriyo uuna isberi yeelin wamaa ubariu nafsii ina anafsa laammaaratu bisu ayuu leeyahay nabiy llahi yuusuf alayhi salaatu wasalaam ala axad lqowleyn ayib <clears throat> wa fii sikari idi anoo ah yar yaa tukhawifini ugu cabsi gelinaysa almanaaya geeri manaaya jamcu maniya wey maniyaduna waa geerida wey iyo dhimashada wamaa tadri ma ogid bixaalika xaalkaada ma ogid xayu shikta meesha aad adigooba duqowday odo duqoobay oo duq noqday xaalkaada lama socotid wey hmm. wa kunta waxaad ahaa wa kunta waxaad ahaa ahaan jirtay macasiba dhalinyaranimada maceedii ahdaa mid ka hanuun badan sabiilan xagga waddada markaad dhalinyarada ahayd ayaad hagaagsaneed daalibulcilmi masaajidda iyo khayrka iyo xilaqulcilmida jooga yaad ahaan jirtay markaad yareed wey famaa laka maxaa kugu dhacay oo bacda shaybika duqnimadaada kadib aad qadna kafta u burisay wixii cahdi iyo caqdi iyo wanaag ahaa oo lagaa rabay eed baratay ama ilahay xaggiisa oo cahdi u kula garay maxaad duqnimadaada markaad duqowda dib ogu noqotay a ah. markaad yareed baabad ficdeede hadda ood oday noqotay maxaad usii qaribantay kaasuu leeyahy sheekhi baa hadlayo laftirkiisi lakin isagii baa hadda iska dhigaayo wax lala hadlaayo wa kunta waxaad eed maca sibaa dhalinyaranimada maceeda haddaa mid ka haruun badan sabiilan wado xagga waddada iyo weyna toosnaanta markaad yaraed baad ka ficneed way dhacdaa dad yaraanta ku ficnaao markay weynaadaan intikaasta ay ku dhacdo iyo nakfi iyo dib u dhac iyo qahqara ay ku dhacdo kuwaas waa dad aada u qariban wey way dhacdaa nabigan waa ka magangeli jiray ilahi subxaanahu wa tacaala allahuma ini acuudu bika alxawr bacda alkown allahuma ini acuudu bika alxawr bacda alkown ila waxaan kaa mahangelayaa inaan dib u dhaco markaad aan horre meel fiican aan maraayo kadib marka qofku inuu meel fiican isagoo maraayo dib u laabto wax ilah laga mahangalo wey subxaanahu wa tacaala <clears throat> wahaa ana haa baraaruga ana anigu lam akud ma tiimbanin baxral khataayaa dunuubta baddoodii ma tiimbanin kamaa sidii qad khubtahu aada u tiimbatay xataa hariqta ilaad ka maashootay halka anig waan iska roonahay adaab iga daran oo baddii dembiga galay oo ku maashoode maashoodku waxa wey markaa webi ku dhacdo ama w qofka ku dhaco iyo biyaha iyo ku dhaco dee wax yar buu haqhaqdhiy o biya afka geliyo kadib waa ku dhimanaya marka dembiga badi badaheedii baad ku maashootay anigu ma bagaarin halkaas haddaan abubakar ahay waha ana anigu hay kan lam akud ma tiimbanin oo ma dhexgelin baxralkhataayaa dunuubta iyo xumaantu buxuurtooda iyo badoodaba gelin oo dembigo qof ku xildheeraado kabaaira iyo sakaa'irtaba noocyihii kala duwanaa dunuubta oo la tiimbado kamaa sida qad kulta waad u tiimbata adigu xataa khariiqta inaad ka maashootay oo meelba laga arki waayey baad ku dhimatay walam ashrab ma cabin buu leh lam ashrab ma cabin xumayaa ma cabin sukraan waxyaalaha khamrada asalkeeda xumayada khamrada waa la dhahaa marka wax lagu sakraamo oo lagu sarqaamo ma cabin ummu dafrin umu dafrin ma cabin ah, sakraya xumaya wax lagu sarqaamo ummi dafrin adduunyada umu dafriga addunyada waa la yidhahdaa waxaa loogu magacaabay dafriga asalkiisa waxaa la dhahaa alatfar iyo waxaa kala jira aladfar oo daal ah adfar waxaa weeyaan adyab diib waxa udgoon aad u udgoon almisku ladfar haddii lagu yihahdo daal waxaa wey diib aad u wanaagsan wey udgon adfar hadii la dhahana waa cagsi ashay lmuntin alqabiix alkariih araayixa ayaa waxaa la dhahaa adfar marka wuxuu leeyahay umu adfar oo adduunyada ah hawadeedii iyo shahawaadkeedii iyo macaasideedii iyo munkaraadkeedii kuma sarqaamin ani intaa dhex galay khamruu ka dhigaya marka la cabayo oo lagu sarqaamayo lama shrab ma cabin xumaya ma cabin sarqaan ummi dafrin ma cabin ama xumaya ummi dafrin addunyada ma cabin lama shri ma cabin xumaya ma cabin umu dafrin umu dafri oo adduunyada tii qarmuuneed ureysay sakraan iguma dhicinoo hawadeedii iyo shahwadeedii kuma sarqaamin wa anta adiguse sharibtahaa waad cabtay xumayadii iyo sakraankii xataa sakirta ilaa aad ka wareertay oo sarqaan ka noqotay xataa sakirta ilaa aad sarqaan ka noqotay ood muskir ka noqotay ayaad waxaad cabtay xumaya umudafrin baa cabtay waxyaalaha adduunyada shahawaadkeeda macaasideeda hawadeeda ayaa daftaada intaad ka dharji istiri ayaad ku sarqaantay wa adigu sharibtaa waad cabtay xataa sakirta marka wuxuu ka wadaa waa isticaala iyo waxaa weeyaan macnahan waxaa loo wado waxaa weeyaan adduunyadii hawadeedii shahwaadkeedii baad ku wareertay wey ood ku mashquulshay anigus halkaa ma magaarinba ah, anigu halkaa ma magaarin ayib walam anshab walam ansha ma korin bicasrin casr ma kori casri iyo zaman ma korin fiihi dhexdiisa uu yahay nafcu nafci casri nafcile ba aniga kuma korinba Ah, zaman iska fitno badan oo dhibaato badan oo khayrku iska yaryahay ayaan ku koroo nafcigiisa uunan badnayn waanta adiguna nashaata waxaad ku barbaartay fiihi casri nafci badan wama intafacta kumaada intifaacinna keenee daran marka ninkii culamadii jahabidada aheed iyo xilligii fadliga badnaa iyo dadki wanaagsanaa dadka khayrka khayrkaha intuu fursad u helay dadka asagaa ka faaidaysan waayo o nafcigooda heli waayey iyo qof aan soo gaarin oo xilli iskabagelabagelaba dhalinyaronimadiisi ay kusoo hagaagtay marka adiga canaanta iga mudan bu le walam ansha ma barbaarin waxaa hadlaya abubakar weyaan calaa lisaani abu isxaaq ilbiri arabkiisu ku hadlaya abubakar buu matelaya marka wuxuu leeyahay walam ansha abu isxaaq o maadan lam ansha anigu ma barbaarin bicasrin casri fiihi gudihiisa nafci nafci ku jiro yani casri nafci leh kuma barbaarin oo kuma korin a ah, qofkaygan ina seexinayo wa anta adiguse nashaata fiihi waxaad ku barbaartay casrigaa nafciga laho wama intafacta kumaada intifaacin marka anta awlaa minii allow a xanaanta adigaa iga owleysan oo iga mudan walam axlul walam axlul ma degin biwaadin waadi fiihi gudihiisa uu yahay dulmun dulmi waadi dulmi badan ma kuma furin rarkaygao ma degin waanta adigu se xalalta waxaad degtay fiihi waadigaa dulmiga badan wantahagta dulmigiina waa dhex gashay ani markaa meel fitan iyo macaasi badan iyo waxay ka jirta intaan dhex istaagay ma dhex degine aduguse waaba dhex tiimbatay may dhehdiid buu ka wadaa walaa maxlul ma degin biwaadin waadi fiihi dulmun uu yahay wa anta adiguse xalalta waa degtay oo fiihi waadigaas dulmiga badan meel dulmi badan oo fantaagta dulmigiina waa intahaagta waa dhex gashay waa samaysay laqad saaxabta waxaad la saaxiibtay oo soo gaadhay oo la zabantantay aclaaman culumo dad cilmi badan ah, oo xujo kugu noqonaya intaad la kulantay inaad ka faa'idaysan weyday ilaa culamada qaar baaba waxaa la dhahaaba alxuja fulan fulan alxuja ayaa la dhahaa xujo waxaa loogu magacaabaya cilmigiisii dadku xujo ku yahay in laga baran waayo xujay kugu noqonaysaa marka wuxuu leey laqad saaxabta aclaaman kuwa cilmi badan oo culumaad la saaxiibtay kibaaran waaweyn oo qiimo badan oo jahaabido walam araka kumana arkin ikhtadayta inaad ku dayatay biman dadkii saxiibta la saaxiibtay dadka la saaxiibtay ee qiimaha badnaana maana ku dayanin raggaad soo gaadhay iyo sida aad u dhaqmaysay iyo dayashalaantaada way kaafi kala dheeri aniguse waktigaa waaba kadib dhacay oo gadaal baan ka imid wanaadaaka waxaa kuu dhawaaqay alkitaabu kitaabkii ah kitaabkii baa kuu dhawaaqay oo ku wacdiyey oo ku waaniyey ya ayuha الnaasu qad jaaءatkum mawcidaة min rabikum wa shifaaء lima fi suduur wacdi baa kuu yimid waanaa kuu timid digid baa kuu timid wanaag oo dhan ba qur-aanka lagaga sheekeeyey falam tujibhu maadan ajiibin wacdigii wanabahaka wanabahaka waxaa ku baraarujiyey almashiibu ciradii oo faman tabahta kumaad baraarugin ciradii le waa baraaruge awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wa ja'akum nadiir miyaanan ina cimri siinin bu ilahay leeyahy qofka waano qaadanayo wuxuu ku waano qaato oo waja'akum una ini imaanin annadiiru kii digaayay bacd saxaaba ibnu cabaas iyo ayr waxay ku fasireen annadiir ashayb ciraday ku fasireen ciradu waa digniin of ciraba kasoo baa digniin waay waktigaada waa dhawaaday angeed geed hadduu angego inuu dhacaa ku xigta isjir waay wanaadaaka alkitaabu baa kuu yeedhay oo ku dhawaaqay yaa ayuha aladiina aamanuu ya ayuha annaas waa lagu dhawaaqayaa maxay ahayd marka inaad dhegaha aada raaraciso oo dhegaysato waxaa ka dambeeya ya ayuha aladiina aamanuu liannahu ama amar lagu amraayo ama waa nahyi lagaa reebayo saasuu ibnu mascuud dihi jira radia allahu canhu ardaa markaa de ya ayuha aladiina aamanuu maqasho dhagahada raarici dhegayso war muminiin ey baa laleeyahay hee wayna tiraad waad ogaato wax laguu yeehayo waxaa sameeya waa amar waxa waxaa ka fogaada waa nahyi labadanba ya ayuha aladiina aamanu ka dambaysa wanaadaaka alkitaabu waa kuu dhawaaqayo falam tujiibu maad ajiibin wanabahaka almashiibu ciradii baa ku baraarujisayoo famantahbaha famaada baraarugin ha maada baraarugin danka melido kii yaraa iyo kii weynaa isku mid baad noqoteen qofka weyn ee oo qariban baana ka daran qofka dhalinyarada saddex baa ilaahay la hadli doona qiyaama markii la gaaro oo waxna uu maaratay una dambigoodana dhaafaynin cadaab aliima ay leeyihin waxaa kamid a ah sheikhun zani nin odaya oo haddana zani oo zinaysta maxaa yeele dhalinyarada shahwadoodii iyo xilligoodii waaba la joogaayo walidalika cuquubada markii la garaacayo markay xad ku dhacaan dhalinyarada waa la garaacayo odayashana waa dhagax baa lagu dili marka wax la rabay inaad ka weynaataad oo ka weynaanin ka wadaa sheekh tawaaduciisa fiiri asagaa isku qiraaya wuxuunan ahayn ayuu isku gara garaacayaa oo uu leeyahay sidaasaa nahay ah, sidaasaa nahay oo waa isliidaya oo waa isxaqiraya raximah llahu tacaala ayb wa yaqbuxu yaqbuxu waxaa xun oo fool xun bilfata ninka dhalinyarada ah waxaa ku xun ficlu tasaabi caruurnimo inuu sameeyo ilmaha yar isagoo yar oo caruurba oo waktigeedi joogaba haddana waad ciyaar badida meesha ma aadi karti maxaad ciyaari maxau socon marka carruur isagoo carruuraba yaaba haddana caruurnimo inuu sameeyo yaaba ay ceeb tahay oo lagu caaraanan oo dhimad ka weynaatid oo nin yarba aadahatid lakin ma dadka caqliga leh degan oo kale noqotid marka iscaruureen iyo shaqa caruur iyo ficil caruurta waxay sameeyaan in la sameeyo ka yar bayba ku fool xun tahayba wa aqbaxu waxaase kasii qabiixsanoo ka xun minhu ficlu tasaabiigaasi shaykhun oday baa oga sii xun qad tafataa dhalinyaro iska dhigay a nin dhalinyaro aho nin oday aho dhalinyaro dhaqankood iyo carruur dhaqankood sameynay waa arta waa soo arki meelaha carruur dhalinyarada ay kula qayili oo dugaga la geli oo ciradina boosh cadayta sooma arki ya marka waa shaykhun tafata waa oday dhalinyaro iska dhigaayo waay a wa waxaaba xun yaqbuxu waxaa xun bilfata dhalinyaradii dhalinyarada ahaa yaa ficlu tasaabi sabi iyo afcaashii dhalinyarada inay sameeyaan bayba ku xun tahay asagoo dhalinyaro maxaad u malaynaysaa qofka weynaa wa aqbaxu waxaa kasii xun minhu ficlu tasaabigaasi dhalinyaranimo ficilkood in la sameeyo caruurnimo shaykhun oday baa ugu kasii qabiixsan sheekhaasoo qad tafataa aqbaxu waxaa ka qabiixsan minhu bilfataagi dhalinyaradii waxaa kasii xun shaykhun odaygaasoo qad tafataa dhalinyaro dhaqay oo sidii dhalinyaro u dhaqmaayo kaasaa kasii daran walidalika ciqaabteeda xadiid sheegaynay ciqaab adag baa dusha laga saaray ah. waxa la filaaya ma ahayn waxay ahayd inay hawadiisa soo gaabato shahwadiisa soo gaabato aakhiradiisa xasuusto miisaan u lahaado dhalinyaro intuu geed ka beedu tala ka boodaa baa layidhi adiga maxaad sida dhalinyarada u samaynaysaa wey wa nafsaka naftaada haddaba abu isxaaqow abubakar iska dhigaya oo hadlaya wa nafsaka naftaada dhumma canaanoo cay laa tadmum ha caayin ha canaaninin siwaahaa naftaada waxaan ka ahayn licaybin cayb ha ku canaananin fahiya naftaada ajdaru ka owleysan man qof aad dabanta cayda wax ka sheegto naftaada ka mudan a qof kaleha wax ka sheegay naftaada wax ka sheeg wa nafsaka naftaada duma caayo wax ka sheeg laa tadmum ha caayin siwaaha siwaa nafsika naftaada waxaan ka ahayn licaybin cayb fahiya ajdaru naftaada owlaysan man damamta qof aad wax ka sheegteen wa anta adiga axaqu mudan oo xaqnimo badan oo mudnaasho badan oo iga mudan aniga bitafniidi canaan iyo dhaleeceen minii xaggayga tafniid waxa weeyaan waa canaan iyo inkir iyo muxuu ahaa dhaleeceen wey tafniidku inii laajidu riixa yuusufa lawlaa an tufaniduun nabiy llahi yacquub alayh salam kilaha yuusuf udugiisii iyo caruftiisi baa iisoo udgeysau yidhi markuu saa uga soo dhaqaaqay ardulmasr Eh, maradii kamiiskiisa lagasoo lasoo lasoo qaaday soo dhawaaday ya wuxuu hadda halkan ka helayaa haddaana ka baqayn inaad dhaleeceysaan oo wax iga sheegtaan oo inusqaamisaan oo dhraadaan waxbaa si ka ah <clears throat> wa anta adigu aq adigaa ka mudan bitan bitafniidi tafniid iyo wax ka sheegid iyo canaan mini aniga adaa iga mudan walow kunta labiiba haddaad tahay qof caqli leh lamaa nadarta mada hadasheenba caqli haddaad leela iskumada hadasheen a ah oo waxbaan sheegi oo dad baan u sheegi o waxbaan waanin maada dh dabta caqli hadaad qabto ood leedahay waa tii uu dhihi jiray oo kale ninkii isagana shaacirka ahaaye qaxdaani wuxuu yihi wallaahi low calimuu qabiixa sariirati la aba asalaama calaya man yalqaani a ah. wuxuu yihi hadday ogaan lahay dadka aniga waxa ii qarsoon ee xumaana in sameeyo xumaantayda qarsoon ilaahay ii qariyey an isku ogahay hadday ogaan lahay dadku dadka qofka ila kulma salaanta wuu iga diidi lahaa qofka gacanta utaaga w arana salaamin bu idhe laha bu haday ah. <clears throat> ogaan lahaayeen aniga xumaanteeda marka hadmigaas iyo inay ay hoos isku dhigaan oo ayaga qadarkooda iyo tawaaduc ay kamid tahay oo ay hoos isku liidaan oo selafka sida lagu yaqaanay ahaan jireen oo ina is amaanin oo iskor kor isku qaadinoo ah, dhaqanka lagu yaqaanay selafka ahaan jireen wa anta axaqu bitafniidi mini walow kunta labiba lamaa nadaqta <clears throat> maada hadasheenba walow bakat iddimaa walow bakat hadday oydo addimaa dhiig hadday ooyi laheed caynaaka labadooda indhood khawfan liajli khawfin cabsi daraadeed indhahaada intay illintii ka dhammaato xanuunkii cabsida kaa hogaysay allaad ka baqaysay iyo aakhiro iyo naar iyo cadaab cabsidaad ka qabtay hadday intay ilin iska dhaafay indhahaada dhiig ay ilmayso dhiig kaa imaato kaa imaado lidambika liajli dambika dembigaale dartiis aada u ilmayso oo ilinkaaga timaada dhiiga lam aqul ma dhaheen laka adigu qad aminta aamin baad noqotay a falaa yaamanu makr allahi ila alqawm alkhasiru qola khasaartay unbaa ilaahay aamin makrigiisa ka afa aaminu makr allah falaa yaamanu makr allah ila qawm alkhasirun inaad marka ilaahay subxaanahu watacaala mar walbaba aad cadaabkiisa ka baqdaa la rabaa oodan dhihin anigu waan badbaaday waan nabadgalay ka badbaaday ee ilaahay uu subxaana watacaala badbaadiye macsuuma ah waa ambiyada wey kuwii janno loogu bishaareelayo ahlu jannaad tihiin xataa naftoodii cabsideedii aan waxba iska iska bedelin oo inay sii dadaalaan oo taqwo ku dadaalaan oo khayr ku dadaalaan oo dadka ugu cabsi badnaaba maxaad malaynaysaa marka marka haddii aad intaad oohin darteed ilintaada ay dhig isku bedel xataa aamin baad noqotay isma dhehen bu yihi walow bakat dimaa hadday dhiig oydo caynaaka labadaadi indhood khawfan cabsi darteed lidanbika naftaada aad u cabsanayso lama qul ma dhahen laka adigu qad aminta aamin baad noqotay waman laka xaggee kaaga ahaaday bilamaan amaan saad ammaan iyo nabadgelyo u filan kartaa wa anta adigoo cabdun addoona hayru macsuuma umirta intii lagu amray wax badan fama atamarta aan amarkiina qaadanin walaa adacta aan adeecin adigoo khadaa tukhdiuuna aleyla wanahaar ah kulu bni aadam khadaa habeen iyo maalinba dembi adoo kaa dhacaayo seed u aamini kartaa oga aamin noqon kartaa ilahay makrigiisa iyo cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa see cabsilaan u noqon kartaa waman laka marka hasdhihin haddaad xoogow dadaal la imaato salaadihii iyo soonkii iyo daacadii iyo khayrkii iyo qiraatlqur'aankii aad ku ficnaato weligaa hasmahadin hasdhihin wallahi anigu waan ficlay hadhin waxa dembiga kaleen dul saaran iyo inaadan xataa la imaan karin nicmadii ilaahay uu kuu galladaysa shukrigeedii tanaa maaragtay aad weliga ka dhex bixi <clears throat> waman laka bilamaani amaan xaggee kaaga ahaaday wa anta adigoo cabdun addoona umirta intii la amray wax famaa tamartaan amar qaadanin walaa aacta aan adeecin alle faqulta waad cuslaatay min adunuubi dunuubta xaggeedii baad la cuslaatay walasta matii takhshaa mid ka baqaaya lijahlika jaahilnimadaada darteed an takhifa inaad fududaato idaa goorta inaad fududaato kama baqaysid wasinta lagu miisaamo ilan miisaan baa imaan doona ah wanadacu mawaazin alqisti liywmi alqiyaama faman haqulat ilahi oo kale faman haqulat iyo faman khafat marka miisaan baa imaan doona miisaankaasi saxaaif alacmaal waa la miisaami waraqadihii wax ku qoraayo waa la miisaami miisaan baa la saari xadiidkii bidaaqada waad garanaysaan nin baa sijil mad albasar indhihiisa inta ay gaaraan intaas oo iskor saaran faylal ah ayaa lasoo dhigaya oo dunuub iyo macaasi u la wama la tii maya bu anig waa halaagsan markaasa waa may waxbaan ku haynaa kaar bidaaqa waa kaar ku qoran tahay laa ilaaha illa allah muxamedun rasuulullah laa ilaaha ila allah ay ku qoran tahay ya ikhlaas kelimadaasi ayuu yaa lasoo bixinayaa markaasu wuxuu leeyahay halkan kaarka ay intaas oo fayl ah maxay tani maya la lagu dulmin maayo soo maarti warqadii masaa loo saaray wuxuu dhan bay roganaysaa xagga culayskaana mar walbaba faman faqulad marka laleeyahy muxuu yahay miisaan xasanaat xagga xasanaadka markuu cuslaado waxaa fududaaday sayi-aadki qofkaa waa liibaani marka ayib waxaa kaloo la miisaamaa acmaasha naftirkeeda la miisaami xasanaadkii iyo sayi-aadkiina waa la miisaamaa taar waxay ahayd waxay ku qoraayeen warqadii waxaa kaloo la miisaamaa qofkii laftirkiisa camalka sameynayay yaa sa la miisaami yutaa birajuli samiin alcadiim xadiidka bukhaariga sugnaa nin waxaa la keenayaa buuran oo cayilan oo xoog badan laa yazinu cinda allahi janaxa bacuuda ilah agtiisan wax miisaanba aanan lahaynba quraanjo garabkeed xataa miisaankiisa una dhaneen kafiif iqri'uu in shitum falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wazna akriya buu yihi ah. wax miisaana ma leh waa fudeed camal saalix ma wato marka wuxuu leeya musanifka raximah llah isagoo baraarujinti wadaa faqulta waad cuslaatay min adunuubi min ajli dunuub dunuubtii daraaddeed baad la cuslaatay meeshii la rabay faqulta waxaa la rabay min alxasanaati wadaacaat inaad la cuslaatee faqulta waad cuslaatay min adunuubi baad la cuslaatay walasta takshaa mana cabsanaysid lijahlika liajli jahlik doqonnimadaada darteed an takifa inaad fududaato idaa goortii wusinta lagu miisaamo markii lagu miisaamo inaad khafiif noqoto ya kama baqaysid ayb watushfiqu waada cabsanaysaa oo wadnahaad farta ka uhaysaa oo waad u walbahaari lilmusiri qofka dunuubta iyo daa'imaya cala almacaasi macaasida qofka daa'imaye ku jira yaad mar walbaba u cabsan ood u walbahaari ood u calaacali wa tarxamhu waad u naxariisani wa nafsaka naftaadana maa raximta maad naxariisanin a ah, dadkaa damiga ku jira ad unaxariisanaysa ad u walbahaaraysa adi naftaadana maad naxariisan marka waxaa weeyaan dadkana unaxariisa lakin naftaada nafsaada nafsi nafsi bay nabi alay slam ambiyadii baa saa dhahaysa nafsi nafsi <clears throat> wuxuu kaloo ibda binafsika naftaada ku bilow marka hore naftaada ku dadaal kadib dee dadka kale usii gudub a naftaada markaa ha ilooyin wey mar walbaba cabsida iyo alla kabaqida naftaada ah mar walba culayska iyo xoogga saar wa tushfiqu waad cabsanaysaa lilmusiri baad u cabsanaysaa qofka daa'ima cala almacaasi dunuubta almusir waa qofka dembiga sameeya xataa saqaairta haddii dunuubta yaryarka la daa'imo kabair bay isku bedeshaa lidalika ilahay wuxuu ku ammaanay dadkii muminiinta aha ee dembaaba ee soo noqda wuxuu ku ammaanay walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun kuwa aan camalkii xumaay ay sameeyeen aan daa'imaynine kasoo noqonaya kuwaasaa la ammaanaya alisraar cala almacaasi waa wax xun wey marka wuxuu leeyahy waxaad u cabsanaysaa u walbahaari lilmusiri cala almacaasi wa tarxamuhu waad u naxariisanoo waxaad oga naxariisa ama la naaraa ama la cadaaba wa nafsaka naftaada wamaa raximta nafsaka naftaadina omaada naxariisanine naftaada wax kaaga daran ee naftaada u cabso oo ilaahay ka baaq buu kuleeyahy raximahu llahu tacaala asaga aad iyo aad u qeyma badan buu sanafka noo naseexeeyey halkaa ha joogo wallahu aclam sala allah wasalam ala nabiyina maxamed